أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العزل من بعدي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العزل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم wala wallaahi waqad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimiday muusaa nabi muuse bilbayinaati aaya cadcad ayuu idinla yimiday suma bacdigeeda ittakhadtum waxaad yeelateen alcidla dibigi ayaad ilaah ka yeelateen min bacdihi nabi muuse bacdigiisa walxaal antum idinkuna daalimuuna daalimiin aad tihiinow ilaahay reer binu israa'iilow casharkeenna waxa uu ka bilaabanayaa maanta aayadda sagaashan iyo koowaad oo suurat ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nimankaa yahuudda markii loo yidhaahdo rumeeya wixii alla uu soo dejiyey oo qur-aankaas iyo qayrkiisa waxay leeyihiin waxaanu rumaynaynaa wixii nalaku soo dejiyey oo tawreeda ayaanu rumaynaynaa wax kalena annagu ma doonayno ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga oo hadalkaas ku radinaaya ayaa waxa uu yidhi waxay ku kufrinayaanow dha ilaahay wixii tawreedka soo hara amba ka dambeeyey oo qur-aanku uu ka mid yahay isagoo kaasu xaq uu yahay isla markaasina ugu rumaynayo waxa iyagu haystaan waxay u tiri ilaahay subxaana wa tacaala maxaad u disheen ambiyada ilaahay hadda ka hor maxaad u disheen ambiyada ilaahay haddii aad tihiin dad mu'miniin oo tawreed rumeeyey maxaa yeele towreed waxaa laydinkaga reebay inaad ilaahay ambiyadiisa aad dishaan iyo wixii kaloo xaqdarro markaasi lagu dilaayo khidaabkuna wuxuu ahay saa horuu soo marnay kuwii zaminka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mawjuudiinta ahay ayaa ilaahay subxaanahu wa khidaabka ku jehinaayey waxaana loogaga warramaya wixii aabbaadooda ay sameeyeen maxaa yeele waxa aabbaadoodu sameeyeen ayay raalli ku ahaayeen halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga bilaabayaa aayaddan oo sagaashan iyo koowaad nicmo weynoo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muuse uu siiyey oo reer binu israa'iil loo soo diray ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka warramayaa iyo sidii nicmadaasi ay ugu kufriyeen oo dunuub qabaa'ixa ay u sameeyeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wala wallaahi wowdaas waxa weeye xarfu qasam laamtuna muwaadaatun liqasam weeye qadaanuna waxaa la yidhaha xarfu taxqiiq ayaa la yidhaha wala wallaahi waqad xaqeeqe ayuu dha ilaahay jaa'akum wuxuu idinla yimiday muuse nabi muuse reer banu israa'iilow bilbayinaati aayado cadcad ayuu idinla yimiday aayadahaas waxaa la yidhi waa mucjisooyinkii nabiyullaahi muuse la siiyey qabla tawraad la siiyaa loola jeedahaa la yidhi oo hadda waxa weeye ayaga ha ula yimaadee waxa weeye qoladii qibdiyiin ahay oo fircoon uu markaasi madaxda u ahayne aayado loo keena ay ahayn oo nabiyullaahi muuse ilaahay mucjiso ugaga dhigay waxa weeye sagaal aayadooday ahaayeen sideed waxaynu uu tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo suurat alaxraaf ayaynu ugu tegi doonaa midda sagaalaadna waxaynu ugu tegi doonaa suuratu yuunus oo waa dhamsigi marka waxaa ka mid a ushi mucjisada ahayd iyo yaddi iyo badi loo dhambalay ayaa ka mid a suma bacdiyeelowdha ilaahay ittakhadtum waxaad yeelateen reer binu israa'iilow alcijla dibigi ayaad yeelateen ood ilaah ka samaysateen buu dha ilaahay min bacdi nabi muuse bacdigiisa waxaa laga wadaa nabi muuse bacdigiisa markii nebiyullaahi muuse miiqaadka uu soo aaday ayaad maaragtay agagaashiisa waxaad samaysateen dibi aad caabudaan oo dibigii uu u sameeye weeye ninka la dhihi jiray muuse saamiri wal xaal antum idinkuna ayuu dha ilaahay daalimuuna kuwa daalimiina aad tihiin oo dibigaa samaysigiisa aad ku dulmi fasheen haddana allah wuxuu yidhi wadkuruu xasuusta id waqti akhadnaa aanu qabannay miisaaqakum ballankiina aan qabanay ballankaas waxa weeye cala alcamali bimaa fi tawraa waxa weeye tawreed waxa ku yaalo oo lagu camal falo xasuusta ayuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala id wakti akhadnaa aanu qabannow dha ilaahay miisaaqakum ballankiina aan qabanay oo tawreed ah aynu kula qabanay oo ah markaasi wixii tawreed ku yaala in lagu camal fala ah wa rafacnaa waqad rafacnaa xaal aanu soo kor yeelnow dha ilaahay fawqakum korkiina adduura jabalkiaan usoo kor yeelnay wowdan waa la xaalayha ayaa la yidhi qad xarfu taxqiiqana waa la soo qadarayaa wa rafacnaa wal xaal qad xaqeeqee rafacnaa aanu soo kor yeelnay bu ilaahay markaan idinku qabanayna ballanka towreed adduura jabalkii aan soo kor yeelnay waxa weeye xiina imtanactum weeye min qabuulihaa markaad diideen towreed inaad aqbashaan weeye liyasquda calaykum weeye jabalkaas inuu idinku soo dhaco maxaa yeelay ilaahay idankiisa waxaa uu tegi doonaa insha allahu tacaala suurat alacraaf aakhirkeeda inuu tegi doonaa oo waa tow dha ilaahay wa id nataqna aljabala fawqahum kaannahu dullatun wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun aayaddaasi inuu tegi doona oo reer binu israa'iil markay towreed diideen oo takaaliifta ku taal markay arkeen oy diideen waa kuwii waxa weeye ilaahay buurow soo qaadaa la yidhi oo ayaga intay joogaan ku fadhida waanu ku tegi doonaahe kolkaasaa daruur camal looga soo dhigay korkooda kolkaasi waxa weeye sidaas ayay ku aqbaleen ayagoo naftooda u cabsanaya taasaa marka hadda ilaahay ka warramaya subxaanahu wa tacaala wa qulnaa isoo qadar waxaan idin dhahnowdha dha ilaahay khuduu qaata reer binu israa'iilow maa aataynaakum waxaan idinla nimiday biquwatin quwa ku qaata o xoog ku qaata si maaragtay bijiddin waijtihaadin aa loola jeedaa si dhab ah oo dadaala ah, ku qaata ayaan idin dhahnowdha ilaahay wasmacuu maqlana waxa laydin faraayo maqla wasmacuu maqla waxaa laydin faraayo simaaca qabuulin kuma ku maqla weeye oo waxa weeye wixii aada maqashaan aqbala weeye qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga allow waanu maqalnay wa casaynaa waana caasinay amarkaaga waanu caasinay qaaluu waxay yidhaahdeen dha ilaahay samicnaa waanu maqalnay qowlkaaga wa wacasayna waana caasina amarkaas maxaa yeele waa simaac oo markaasi biduuni qabuul ah weeye wa ushribuu waxaa la cabsiiye u dha ilaahay fii quluubihim laabtooda reer banu israa'iil alcijla dibiga ayaa la cabsiiyey dibigii waxaa weeye sanamka ahay oy caabudaayeen oo muuse saamir uu dhalaaliyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ushribuu waxaa la cabsiiyey fii quluubihim laabtooda alcijla dibiga ayaa la cabsiyey oo waxaa laga wadaa khaalada xubuhu quluubahum jacaylkiisa ayaa qalbigooda galay kamaa yukhaalidu sharaab weeye sharaabku sida caloosha uu galo ayaa calooshooda waxaa u galay dibigaas cibaadadiisa ayaa qalbigooda galowdha ilaahay waxaana uu ku galay bikufrihim bisababi kufrihim kufrigoodii sababkiisow dha ilaahay maxaa yeele mar hadday kufaar noqdeen oo ay kufriyeen waxa weeye shayga xun ayaa ilaahay u qurxiyey qul waxaa u tiri hawda ilaahay sayidka maxamedka ahow bi'sa maa shaygaa baas leh ya'murukum ou idin amraayo bihi shayga iimaanukum iimaankiina uu idin amraayo macnaha rumaynta aad sheeganaysaan oo tawreed aan rumayno aad leedihiin diina aad caabudeen iimaankaas waa iimaan baasle weeye almaksuusu bildami ayaa maxduufa weeye oo waxa weeye cibaadatulcilligaas ayaa baasle weeye qul waxaa u tiri hawdha ilaahay bi'sa maa shaygaa baas leh ya'murukum ou idin amraayo bihi maaga iimaanukum iimaankiina o ilaahay in kuntum haddaad ahaateen mu'miniina kuwa rumeeye haddaad mu'miniintiin wey saad sheeganaysaan weye macnaha marka maxaa laga la yidhi lastum bimu'miniina weye mu'miniin ma tihidiin ow dha ilaahi subxaana wa tacaala maxaa yeele waxaadan mu'miniin ku ahayna li'anna aliimaana weeye iimaan oo waxa weeye la rumeeyo kitaabka tawreeda la rumeeyo laa ya'muru bicibaadati alciji weye dibi la caabuda ma amraayo weye hadda muraadku saa horuu soo sheegna aabbadeed weeye ayagana kuwa zaminka nabiga calayhi salaatu wasalaam jooga waxaa leeyahay fakadalika antum antum lastum bimu'miniin adinkuna mu'miniin ma tihidiin oo kuwa tawreed rumeeye ma tihidiin sida aabba'diin iyo kale ayaa tihiin maxaa yeele nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaad beeniseen tawreed la rumeeyane waxa weeye nabigoo la beeniyo idin amri mayso oo tawreed haddii la rumeeyo waxay keenaysaa in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo haddana ilahi wuxuu yihi wa tacaala qul waxaa u tiraa sayidka maxamedkaahow in kaanad lakum hadday idiin ahaatay reer binu israa'iilow addaaru daarti alaakhirata oo dambo ood adinku janno gelaysaan allaahi ilaahi agtiisa hadday idiin sugnaatay khaalisatan xaal ay taatay khaas oo gooniya oo idinka idinku gooniya min duuni naasi dadka kale ka soko fatamanawu lmowta mowt tamaniya mow jeclaada weeye in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegi doonaa inay dhihi doonaan yahuudu cidaan annaga ahayn janno geli mayso oo waxay dhihi doonaan lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraana waxaa weeye nasaara nasaarana gooniyo ulaada oo yahuudaha waxay yidhahdeen jannada cid gelaysa oon annaga ahayn ma jirto nasaara nasaarana goonideeda ayay u tiri marka waxay waxay ka dhigeen jannaduba inay ayaga gooni ku tahay marka arrintaas hadday wax jiro tahay buu dha ilaahay waxaa u tidhahdaa in kaanad lakum hadday idiin ahaatay addaari daarti alaakhiratu oo dambe oo jannadi ah cindallaahi ilay agtiisa khaalisatan mid khaas idinku ah min duuni nnaasi dadka kale ka soko oo dadka kale waxba aysan ka helaynin waa kamaa zacamtum saa sheeganaysaan fa lmowta mowta maniya macnaha waxaa laga wadaa mowt jeclaada weeye in kuntum haddaa ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaayo oo waxa weeye hadalka haddaa kurun sheegaysaan zacmigiina weeye oo aad leedihiin annaga ayaa jannada iskale aad leedihiin maxaa yeele qofkii janno iskale waman kaanad lahu weeye qofkii janno oo usugnaatay sugnaatayee isku huba waxa weeye jannada ayuu doortaa weeye jannada waxa lagu gaarayna waa mawd baa layidhi marka mawdka jeclaada weeye marka inaysan mawd jeclaanayn oo warkoodu zacmi uu yahay kaadibiinna ay yihiin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay walan yatamanawhu mawdka ma tamaninayaanu dha ilaahay abaddan weligooda lantaana waxay anfinaysaa wixii mustaqbal ayay anfinaysaa marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walan yatamanaw mawdka tamanin maayaan ma jeclaanayaan abadan weligoodow dha ilaahay bimaakii sababkiisa aynay u tamaninaynin qadamad aydiihim gamcahooda ay hormarsadeen bimaakii sababkiisaow dha ilaahay qadamad aydiyim gamcahoodu ay hormarsadeen waxaa laga wadaa kufriga ay sameeyeen ayayna u tamaninayn maxaa yeelay waxay og yihiin inaysan aakhiro waxba aysan ku lahaynin marka mowd ma jeclaanayaan hadda ilaahay wuxuu yidhi bimaa qadamad eydiihim gamcaha ayaa laga cabiray waxaa la yidhi waxa gamcaha looga cabiray akfaru alafcaala layidhi afcaasha badankeeda bihi bihimaa weeye gamcaha ayay ka timaadaa ee haddii waxa weeye jawaarixda kaleentood iyo aqwaasha wax lagu yidhaahdo ama jawaarixda kale wax lagu sameeyane ayaduna lamid weeyaa layidhi wallaahu allow dhah ilaahi subxaanahu watacaala caliimun alle ku cilmila weeye alle bidaalimiina daalimiinta ilaahay caalim buu ku yahay ilaahay daalimiinta caalim buu ku yahay waana jaasinayaa weeye marka idinku daalimiin baa tihiin allahna idin jaasinaya waxaa tihiinna ilaahay waa idin ogyahay weye hadda marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa nimankaanu siday adduunyada u jecel yihiin aysan aakhira shuqul ugu lahaynin maxaa yeele waxay caalimiin ay ku yihiin inaysan aakhiro waxba ku lahayn maxaa yeele dembiga ay galeen ayaa waxay og yihiin inaysan aakhiro waxba ka helaynin kolkaasuu dhah ilaahay isagoo dhaaranaya walawallaahi latajidanahum waad heli waad heliyo dhah ilaah yahuud khidaabku waa nabiga alayhi salatu salaam qof kastoo khidaab ka suurto waa mu'mina walatajidanahum waad heli waad heliyo dhah ilaahay hum reer bani israa'iilow dhah ilaahay axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badana inay yihiin calaa xayaati nolosha korkeeda waxa weeye waa dadka kuwa ugu dadaal badan nolosha adduunyada sida loogu dadaalaayo wa axrasa ay ka dadaal badan yihiin min الadiina kuwa ayuu dha ilaahay ashrakuu shariig yeelay wa min aladiina kuwiina ay ka dadaal badan yihin ow dha ilaahay ashrakuu shariig yeelay nimanka mushrikiinta ayaga ayaa adduunyada uga dadaal badan ow dhah ilaahay subxaanaه wa tacaala mushrikiintu maxaa yeela ayagu bacsigay inkiraayaan laakiin nimankaanu bacsi ma inkiraayaan maxaa yeele waxay og yihiin in bacsi jiro masiirkooduna naar uu yahay laakiin mushrikiintu ayagu baxsi maba rumaysnaba weye kolka ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala yawaddu wuxuu tamaninayaa ama uu jecel yahay axaduhu midkoodou dha ilaahay low yucamaru in la cumri siiyo alfa sanatin kun sana ayuu dha ilaahay siday maaragtay adduunyada u jecel yihiin ninkii ayaga ka mid a kun sano hadda kun sano keliya maahane waxaa mubaalaaq ahaan ayaa laga wadaa sida waxa weeye adduunyada ay u jecel yihiin oy rabaan inay ugu cumri dheeraystaan yawaddu wuxuu tamaninaha dha ilaahay ow jacelyaha axaduhu midkooda low yucamaru in la cumri sii lahay alfa sanatin kun sano weye lowdan waa masdariya la yidhi bimacnaa an weye ah, andaasna waxaa weye noqonaysaa siladeedu waayo fii ta'miili masder mafcuul yawaddu weye walxaal maa huwa ousan ahayn ow dha ilaahay axadkoodu bimusaxsihi mid ka fogeynaya waxa weeye cumrisiiskaasu wamaa huwa ma ahnow dha ilaahay bimusaxsihi mid ka fogeynaya min alcadaabi dha ilaahay an yucamara in la cumri siiyo an yucamaradan waxaa weeye musaxsixidaas faacilkeedi weeye macnaha waxa weeye tacmiiruhu yaa laga wadaa cumrisiinskaasu waxa weeye mid ayaga ka mida cadaab ka fogeyn maayo oo hadda inta uu tamaninaayo oo adduunyada oo dhan haddii cumri la siiyo waxa weeye cadaab ka dheeraan maayo maxaa yeele cadaabulqiyaama waa dhow yahay kulla aatin qariib weeye adduunyada awelkeedi qofkii la abuuray ilaa aakhirkeeda hadday noolaato asiga cadaab ilaahay ay gasho waxaa weeye cadaab qariibow u yahayaan leeyihi wallaahu allow dhah ilaahay subxaanahu watacaala basiirun allii caalim ku ah weeye alle bimaa yacmaluuna waxay camal falaan ilaahay caalim ayuu ku yahay wallaahu allow dhah ilaahi subxaanahu wa tacaala basiirun allihii caalim ku ah weeye oo og bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan taanna waa la akriyaa oo khidaaba bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin allana subxaanahu wa tacaala waa ku jaasinayaa kolka waxyaabaha ay sheeganayaan waxba umatanayaan maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caalim uu ku yahay qulubtooda ayaa ilaahay og yahay wal waxaa u tiraawdha haddana ilaahay nimankaa yahuudda man ruuxii kaana ahaaday caduwan cadow u ahaada lijibriila say jibriil falyamud kaydan suuqadir oo markaasi jawaabu shardiga ah weeye ilaahay wuxuu yihi man kaana ruuxii ahaaday caduwan cadow lijibriila say jibriil u ahaaday cadhadiisa ha ku dhinto maxaa yeelay fa innahu jibriilow dha ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa calaa qalbika qalbigaaga ayuu kulasooo kula soo degayaa fa innahu jibriilow dha ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degayaa biidnillaahi ilaahay idankiisa biamrillaahi weeye amarka alle musadiqan xaalow yahay kii u rumaynaya qur-aankaasu limaa kii beyna yaday hortiisa ahaaday wixii ka horreeyey oo kutuba ayuu qur-aankan u rumaynayaa wahudan xaalow yaa kii hanuunow dha ilaahay oo baahida looga hanuunaayo wa bushraa xaalow yaa kii bishaaro ah oo lilmu'miniina mu'miniinta bishaarow ah marka aayaddan macnaheeda intaana u gelin waxaa la yidhi nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu suuriya ayaa waxa uu su-aalaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam amase nabiga ma ahee sayd cumar ou su-aalay labadaba waa la yidhaahdaa marka wuxuu ka su-aalay baa la yidhi waxaa la sheegaa hadda sayid cumar markii la yidhaahdo oo hadda markaasi labadaas qowlaa jirtee sayid cumar waxau iska lahay baa la yidhi dhulka oo madiina ka baxsan ayaa waxa weeye arla uu ku lahay baa la yidhi markaas ayuu waxau soo mari jiraa la yidhi meelaha markaasi daraasada ay ku samaynayaan culamaa ulyahuud weeye si waxaa weeye markaasi oo ugu imtixaano sifada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kutubtooda ku tiilay markaasi waxay yidhaaheen cumarow waxa weeye waanu kuu jawaabaynaa markaasuu waxau dhahay wallaahi maa uxibukumau dhahay wa inamaa eh, adkhalu calaykum weye liasdaada basiiratan fii amri muxamedin u dhahay markuu u tegay waa ku ajiibmay dhaheen macnaha soo dhowow markaasuu dhahay sayd cumar wallahi anigu idinma jecli u dhahay laakiin waxaan idinkugu soo galay waxa weeye saan basiiro aan ugaga si-aadsado cilmigaan aad sheegaysaan amarka nebi maxamed alayh isalatu wasalaam markaanaa warkaan cabdullaahi bin suuriyaa su-aalaa layidhi oo waxau dhahay baa la yidhi yaa waxyiga malaa'igta idiin keena ayuu dhahay markaasuu dhahay say jibriila noo keena ibnu suuriya markaa wuxuu dhahay huwa caduwanaa waa cadowgayni jibriil waa cadowgayni ya'tii bilcadaabi cadaabuu la yimaadaa walow kaana miikaa'iil hadduu ahay malagga la yidhaha miikaa'iil la aamanaa waanu rumayn lahayn liannahu yaatii bilkhasbi wasilmi ou dhahay maxaa yeele miikaa'iil waxuu la yimaadaa barwaaqada iyo waxaa weeye nabadgelyada waxaasuu la yimaadaa marka jibriil hadduu yahay cadowgeyni weeye mana rumaynayn markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala sidaan leeyahay maxaa yeele malaa'igta ilaahay waa addooman macsuumiin ahoo la dhowray oo amarka ilaahay mooyaane wax kale aan falaynin wax alla amra mooya wax kale ma amraya ma falayaan marka hadalkaas marmarsiyo ayuu ka dhiganaya kolkaasuu dhah ilaahay kol waxaa u tidhaahdaa man kaana ruuxii ahaaday caduwan cadow lijibriila say jibriil u ahaaday falyamud kaydan aad soo qadaraysaa waxaa weye jawaabay u tahay ismu shardigi oo man tahay weye oo musda ah meeshaana khabarkeediiay noqonaysa maxaa yeele fa inahu jibriilow dha ilaahay nazalahu qur-aanka waa la soo degayaa calaa qalbika qalbigaaga ayuu kula soo degayaa biidni illaahi ilaahay idankiisa iyo amarkiisa jibriil waa kii qur-aanka kuu keenaw dha ilaahay musadiqan xaalow ya kii u rumaynaya qur-aankaasu limaa kii bayna yadayhi isaga hortiisa ahaaday oo kutuba oo towreed iyo injiil ay ka mid yihiin wahudan xaalow yaa kii hanuuna oo baadida loogaga hanuunaayo wa bushraa xaalow yaa kii bishaaraa oo janna ku bishaaraynaaya lilmu'miniina mu'miniintane hanuun iyo bishaaro u ahudha ilaahay marka hadda ilaahay wuxuu ka warramayaa guud ahaan wixii allo iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa cadow u ah in ilaahay subxaanahu watacaala ay ku kufriyeen allana waxaa weeye gaalada cadow u yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu cadaabaayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala man kaana ruuxii ahaadow dha ilaahay caduwan cadow u ahaaday lilaahi alla cadow u ahaaday iyo wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa iyo wa jibriila say jibriil iyo wa mikaala mikaa'iil fa ina allaha alla caduwan cadow ayuu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta ilaahay cadow ayuu yahay marka hadda ayadan ilaahay wuxuu uga warramayaa qofkii cadow u alla u ah cadow maxaa yeela qofkii ilaahay malaa'igtiisa cadow u ah allow cadowgiisa yahay qofkii rususha ilaahay cadow u ah allow cadow u yahay qofkii malaa'igta malaa'igtase jibriil iyo miikaa'il cadow u ah alla ayuu cadow u yahay haddana waxaa la yidhi qofkii alla cadowgiisa malaa'igta cadowgeeda weeye rususha ilaahay cadowgeeda weeye nooc kasta ahaatee waxa weeye cadow ayuu u yahay marka markay intaas cadow ay u yihiin ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inay kaafiriin yihiin gaaladana ilaahay subxaanahu wa tacaala cadow ayuu yahay fa ina allaha alle caduwna cadow weeye lilkaafiriina kaafiriinta ilahay cadow ayuu yahay camalkooda ayuuna ku jaasinaya ku cadaabaya ilaahay subxaana wa tacaala wala wallaahi qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga sayidka maxamedkaahu aayaatin aayado ayaanu kuu soo dejinow dha ilaahay bayinaatin xaal ihiin kuwa cadcadow dha ilahay aayadahaas wala wallaahi ayuu dha ilaahay qad xaqeeqehe anzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaaga ayuu dha ilaahay sayidka maxamedka ahow aayaatin aayado ayaanu kuu soo dejinay bayinaatin xaaliyiin kuwa cadcad aayadahaas wamaa yakfuru mana ku kufrinaayo bihaa aayadahaasow dha ilaahay ila alfaasiquuna kuwa faasiqiinta oo daacada alla ka baxay mooyaane cid kaloo aayaddaas ku kufrinaysa ma jirtow dha ilaahay marka aayaddan ayadani waxaa lagu sii radinayaa haa la yidhi ninka hadda aanu kasoo warramaynay oo cabdullaahi ibnu suuriya cabdullaahi iley la dhihi jiray ayaa lagu radinayaa weye maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu salaam ayuu wuxuu ku dhahay baa layidhi maa ji'tanaa bishay-in ou dhahay moxamedow waxaad noola timiday lama arko oo waxaan aad la timidoo sheegaysid wax ay ka dhigan yihiin iyo waxay yihiin lama arko markaasuu dha ilaahay waxaanu idinsoo dejinay aayado oo bayinaada ayaa idinsoo dejinay mana ku kufrinaan aayadahaas ilaa kuwa faasiqiinta mooyaane oo hadda nimankaanu ay ka mid yihiin haddana allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala awa kulamaa in dhamuuca hadduu alla ay la ballamaan ahdan ballan ay la ballamaan ow ilaahay nabadahu ballankaas waxaa ridaaya fariiqun fariiq ayaa ridaaya oo minhum ayaga ka mid ah ow ilaahay ayaddan hadda iyada intaanan macnayeeda u gelin waxaa la yidhi nimankan yahuuddaahu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u imaan jireen markaasay waxay ku dhihi jireen in kunta nebiyan fa'ti lanaa bikada haddaad maxamedow nabi tahay waxaas noo keenay dhihi jireen marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku oogi jiray xujo ayuu ku oogi jiray markuu xujo ku oogo ayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ballan la geli jireen baa layidhi waxayna ballan kula geli jireen baa yidhi inayna nabiga calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta ayna ugu kaalmaynin oysan garab ku siinin kabacdina waxaa layidhi ballankaasay ka bixi jireenaa yidhi marka allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala awa kullamaa waxaa yidhi hamsadaasu waxay ku eh, gelaysaa shay maxduufa weeye wowdaanuna shaygaa maxduufka ay ku cadfanaahaysaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala akafaruu ma kufriyeen suuqade biha aayadahaas oo wa kulamaa in dhamooy caahaduu ay la ballamaan allaha ayaa ku jirta cahdan ballan ballankaasoo waxay nabiga la rumeeya calayhi salatu salaam haddau soo baxo oo nabiyu aakhiru zamaan waanu rumayhayna ay dhihi jireen nabigina calayhi salatu salaam markii alla soo bixiyey way beeniyeen amase waxaa weeye sida hadda sheegaynay inayna nabiga calayhi salatu salaam mushrikiinta dagaalku u kala dhexeeyo inaysan garab ku siinin marka ballankaas markay galaan mar kastowdha ilaahay nabadahu waxaa ridaayo oo tuuraya fariiqun fariiqow dha daa'ifo oo minhum ayaga ka mid a ah ayaa ballankaas tuuraayo oo way burinayaan weye marka hadda nabadahu fariiqun minhum weeye waxaa weeye kulamaadi jawowdeed waaye waxayna taallaa maxalulistifhaami ilinkaari weeye bala ayuu dhah ilaahay bashaana waxay noqonaysaa liliraabi alintiqaali weye bale aktaruhum badankoodow dha ilaahay laa yu'minuuna ma rumaynaayaan agsarkoodu ma rumaynayaan buu dhaha ilaahay subxana wa tacaala marka culammadu waxay yidhahdeen agsarkoodu ma rumaynayo markii la yidhaahdo waxa weeye in aqaliyaahu inay rumaynayso ayaa laga qaadanayaa arrintaasna waa la arkayo haddii la yidhahdo masalanba yahuud waxaa markaasi mu'miniin ka ahay ninkii saxaabiga ahay oo jaliilka ahay oo la dhihi jiray eh, cabdullaahi ibnu salaam la dhihi jiray iyo raggii asxaabtiisa ah ayaa ka mid ah laakiin agsarkoodii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aysan rumaynin walamaa goortii jaa'ahum oo u yimid owdha ilaahay rasuulun rasuulo u yimiday min cindillaahi ilaahay agtiisana u oga yimiday waa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigooda ahaaday nabada fariiqun fariiq ayaa ridaayow dha ilaahay oo min alladiina kuwa ka mida ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaaballahi ilahay kitaabkiisa iyo hidayanowdha ilaahay waa kitaabka towreeda weeye waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashooday ka ridaayaanowdha ilaahay ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa waxaa alla uu ka warramayaa sida nimankaanu aysan ugu camal falaynin kitaabka towreeda markaasuu dha ilaahay walamaa goortii jaa'ahum oo u yimaadow dha ilaahay rasuulun rasuulow u yimaado min cindi illaahi ilaahay agtiisana u yimaado oo waxa weeye nabiga calayhi salaatu salaam ah musadiqun rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday nabada fariiqun fariiq ayaa riya daa'ifow dha ilaahay oo min aladiina kuwii kamid ahu dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaaballahi ilaahi kitaabkiisa ridaan inay tuurayaan weye kitaabka hadda kitaaballahi leeyahay waxaa weeyaa layidhi waa towreed baa layidhi waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaashiisa ayay ka tuuraayaan dhabaryaalkooda gadaashooday ka tuuraan tuuraano ilaahay macnaha hadda waxaa laga wadaa dhabarka gadaashiisay ka tuurayaan kitaabka waxaa laga wadaa lam yacmaluu bimaa fiiha weeye waxa ku sugan kitaabkaas kuma camal falayaan oo min aliimaani birasuuli wakayriha weeye rasuulka maxameda calayhi isalaatu wasalaam oo la rumeeyo iyo keyrkiisaba ah weeye marka hadda waxa weeye waa cadamulmubaalaada la yidhi shayga waxa weeye haddau qofka uusan doonaynin inuu dib dambe ugugu laabto danna uusan ka lahaynin meesha uu ku tuuraayo ma fiiriyo gadaashiisa ayuu ka tuuraa nimankaana waxa weeye sidayna kitaabka uga camal felayn ayaa waxaa laga dhigayaa dhabarkooda gadaashiisa wax ka tuuray markaasuu dha ilaahay kaanahum waaba ayagoo laa yaclamuuna aan ogsoonayn ama la xaaliyo meeshaan kaanahum xaal ay la tooyihiin ow dha ilaahay sidayna kitaabka uga aaba yeelayn laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin waxa ku sugan oo nabigu calayhi salatu salaam nabi xaqa inuu yahay ah amase waxa weeye kitaabku kitaab alle uu yahay intaas ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala warramaya markaasuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala kaanahum waaba ayagoo laa yaclamuuna aan ogsoonayn macnaha kitaabkii waxba ayagoon ka garanayn camal ay ka dhigan tahay say markaas uga camal fali la yihiin oy waxa weeye ugaga tegaayaan kolka waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan wuxuu ku caddeeyey masaawi'dooda ayuu ku caddeeyey iyo camalfal la-aantooda maxaa yeelay kitaab sidiisaba haddaan lagu camal falaynin wuxuu ka dhigan yahay wax dhabarka gadaashiisa laga tuuray marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين واتبعوا ما تدري الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا aayadda boqol iyo koowaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala mar allaala markii ay la ballamaan yahuudo alla ay la ballamaan oo waxa weeye ballankaasuna uu yahay kii towreed lagula qabtay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inay rumeeyaana haddii nabiga calayhi salaatu salaam aakhiru zamanka uu soo baxo iyo tii kaloon soo maraynay oo ahaaday inaysan nabiga calayhi salaatu salaam mushrikiinta ayna garab ku siinin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fariiq ayaga ka mida ah ayaa ballankaas tuuraayo u dha ilaahay markaasuu dha ilaahay agsarkoodu ma rumaynaayaan ayuu dha ilaahay haddana allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala markii rasuulka uu yimiday oo alla agtiisa ugaga yimiday rasuulkii aakhiru zamaanka asagoo u rumaynaya waxay ayagu haystaan oo tawreeda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fariiq ayaa tuuraayow dha ilaahay oo kuwa kitaabka la siiyey ka mid a kitaabkii alle ayay tuuraayaan buu dha ilaahay oo waxay ka tuureen waraa'a duhuurihim waxayna ka dhigan tahay ayagoon garanaynba ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa yahuud markay kitaabkooda ay tuureen oo tawreed ay ka tageen waxyaabaha ay qabsadeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa oo ilaahay sharcigiisa iyo kitaabkii alla ay ugaga tageen ayaa alla noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala watabacuu waxay raaceen buu dha ilaahay watabacuudaanu waxay ku cadfan tahay baa la yidhi nabadadaas ayay ku cadfan tahay marka hadday kitaabkii alla ay tuureen watabacuu waxay raaceen buu dha ilaahay maa kii shayaadiinu shayaadiintu ay akhrinaysow dha ilaahay calaa mulki sulaymaana nabi sulaymaan zamankiisa ay akhrinaysay marka waxay raaceen buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay kitaabkiisii markay ka tageen wixii nabiyullaahi sulaymaan zamankiisii shayaadiintu ay akrinaysay marka hadda waxyaabahan shayaadiintu ay akrinaysay aqwaal badan ayaa soo aroortay waxbaanse ka soo qaadanaynaa aan saa u badnayn maxaa yeele qur-aanka ayaa nugu filan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxay raaceen yahuudiyow dha ilaahay wixii shayaadiintu ay akrinaysay calaa mulki sulaymaana nabi sulaymaan zaminkiisa ayuu dha ilaahay marka waxaasi waxay ahaayeen baa sixir bay ahaayeen baa la yidhi sixirkaasna waxa weeye waxa weli markaasi waxa weeye ee shayaadiintu ay ku duugeen baa la yidhi nebiyullaahi sulaymaan kursigiisa hoosiisay ku duugeen baa yidhi sida markaasi bacdu riwaayaad soo arooray markii nebi sulaymaan mulkigiisa la siibay waa haddii waxa weeye ee riwaayaadkaasu ay saxiix noqdaan amase waxaa la yidhi shayaadiinta ayaa samciga soo dafi jiray kolkaasay waxay u ilaafay jireenaa la yidhi boqol beenood ayay markaasayna ku daraan ayay dadka kuhanada ah oo insiga ayay u ridi jireen baa layidhi kolkaasay diiwaay markaasay tadwiini jireen oy diiwaan galay jireen baa la yidhi arrintaas ayaa faaftay baa la yidhi waxaa shaac noqday baa la yidhi zaminkaas jinnigu inay qeybka ay yaqaaniin sidaa markay dhacday nabiyullaahi sulaymaan waxaa la yidhi kutubta sixirka ayuu soo kulmiyey kolkaas ayuu duugay baa la yidhi markii nabi sulaymaan uu dhintay ayaa meesha nabiyullaahi sulaymaan kutubtaa sixirka uu ku duugay ayaa dadka waxaa tusiyaa layidhi shayaadiintii waa tusisaa la yidhi markaasay lasoo baxeen kolkaasay waxay ka heleen sixirkii markaasay haddana shayaadiintu dadka waxay ku yidhaahdeen boqortooyadiinna iyo adduunyadiinoo dhan waxaad ka helaysaan sixirkan ee bartay yidhaahdeen waxayna iska tuureen baa layidhi dadkii reer banu israa'iil ahay ambiyadoodii kutubtooda ayay iska tuureen baa layidhi marka waxay yidhaahdeen weliba oy shayaadiintu dadka u sheegeen ayaguna ay qaateen waxay yidhaahdeen sulaymaan waxa mulkiga uu ku haystay oo adduunyada uu ku qabsaday sixirkan ayuu ahay markaasaa nebi sulaymaanna ilaahay guri yeelay yahuudna hadalkooda ilaahay uu ku radiyey marka waata ilaahay u dhahay wamaa kafara sulaymaan ilaahay uu leeyahay marka hadda kutubta waaweyn oo markaasi la ictimaado sida hadda ibnu iyo ee tafsiiru dabariga iyo tafaasiirtan kaloo waaweyn oo qurdubiga iyo waxa weeye waa laga helayaa riwaayadahaasu ayagoo fara badan ayaa laga helayaa laakiin sixadooda waxa weeye waa la ysu khilaafsan yahay oo riwaayadan ah nabiyullaahi sulaymaan waxaa la sheegay haween haweentiisa ka mida ayaa sanam afartan maalmood u sujuudaysaa yidhi markaasaa nabi sulaymaan ilaahay ku dagaalay baa la yidhi muddadaas haweentaasu sanamka gugiisa uguwa sujuudaysay asaguna war kama hayn baa yidhi marka sababta mulkiga looga casilay ayaa saas ahayd baa la yidhi oo wuxuu lahaa jira iyay kutubtu leeyihiin faraati ayuu lahaa jiray baa layidhi oo nebiyullaahi aadam jannada uu kala yimiday kolkaas waxaa layidhi faraatigaas ayaa mulkigiisa uu ku xirray baa layidhi markii masuul uu gelayo waa iska siibi jiray baa layidhi oo wuxuu ag dhigan jiray baa layidhi haweentiisa haweenkiisa haween ka mida oo amiino la dhihi jiray ayuu u dhiiba jiray baa layidhi qof allaala qofkii qaata ee faraatigaasne adduunyada ayuu milkinaya baa layidhi marka maalin maalmaha ka mid a ayuu haweentaas u dhiibtaa layidhi shaydaan ayaa u yimid baa layidhi oo la layidhaha sakrulmaarid la yidhaahdo markaasuu wuxuu isku sameeyaa la yidhi shagliga nebiyullaahi sulaymaan asagoo sulaymaanna markaasi oo ku jiraa layidhi musqusha ama suuliga uu ku jiro markaasuu khaatamkii ayuu markaasuu ka dalbaday baa la yidhi markaasay ayadoo u malayaysa inuu sulaymaan yahay ayay siisaa layidhi kolkaas ayuu waxaa weeye kursigii sulaymaan ayuu tegey kolkaasuu afartan maalmoodoo ku fadhiyaa layidhi waa afartankii haweentiihu sanamka iyo caabuwaysaa layidhi shayaadiintiyaa isugu timid baa layidhi oo markaasi shayaadiinti waxay kaloo markaasi soo kulmayeen kulmeeyeenaa layidhi kutubti sixirkay keeneenaa layidhi markaasay waxay ku duudeenaa yidhi kursiga nabiyullaahi sulaymaan hoostiisa muddadii markay dhammaatay oo amarki uu yimid baa layidhi in ilaahay subxaanahu watacaala wilaayadii usoo soo celiyey nabiyullaahi sulaymaan mar labaad uu u soo celiyo shaydaankii sahrulmeel lahay waa duulay baa la layidhi faraatigiyaa markaas badda ugaga dhacay daabad ayaa soo qaadaa layidhi oo biyaha daawaabta ka mid a oo la sheeganay malaa'iheeday kolkaasay nebiyulaahi sulaymaan saas u yimi faraatigiyaa layidhi sulaymaan markaas wuxuu amray waayey shayaadiintu inay soo qabtaan ninka la yidhaha sahrulmaarig oo ka mida wey shayaadiinta waa la soo qabtay baa layidhi markaasuu wuxuu amray ayay leeyihiin culummadu in markaasi waxa weeye dhagax la furo oo markaasi isaga la geliyo oo halkaasi lagu owdo sidiyay sameeyeen baa layidhi markaasaa rusaas iyo bir ayaa maaragtay yaa lagu shilay baa layidhi badda markaas ayaa lagula tuuray baa layidhi sidii markay yeeleen sulaymaan markuu dhintay baa layidhi kutubta sixirkana uu aruuriyey ayaa shayaadiinta waxay tusiyeen baa layidhi kutubta halkaas ku duugniyeday dadka tusiyeen baa layidhi marka hadda sidaas waxa weeye riwaayado badan ayaa ku soo arooray walow culummada qaarkeed ay yidhaahdeen oo muxaqiqiinta ahlutafsiirka riwaayadaasu saxiix ma ahan ay leeyihiin ee waxaa weeye arrintaanu waxyaabihii kuhanadu ay aruuri jireen weeye oo markaasi shayaadiinta ay ka maqli jireen kolkaas ayaa nebiyullaahi sulaymaan ina arkay ayuu markaasuu meel ku duugay kabacdi ayaa shayaadiintu soo bixisay oo dadku markaas ay qabsadeen reer binu israa'iil kitaabkoodii tawreed ay ugaga tageen sidaasna maaragtaya riwaayadaha qaarkood ayaa qoraaya culimmaduna waxay yidhaahdeen taas ayaa maaragtay ugu saxiixsan maxaa yeele mulkiga ambiyada ilaahay in shaydaan lagu sallido waxa weeye wax suurtagala maahan laakiin hadda kutubtu wax badan ayay qoraan arrimahaas marka waxay yidhahdeen culummadu oo muxaqiqiinta waxay yidhaahdeen imaamu fakru raasi uu ka mid yahay iyo maaragtay nasafi ay ka mid yihiin waxay yidhaahdaan arrimahaasu wax markaasi yahuuda mooyaane wax kale hadda riwaayadoo saxiixay ka sugnaata ma jirto inkastoo hadda ibnu cabbaas saa yidhi la leeyahay laakiin hadda sanad saxiixa oo xadiisa looma haayo sidaas ayaa marka laysagaga daayahaa yidhi ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yahuud waxay raaceen wixii shayaadiintu ay akrinaysay zaminkii nabiyullaahi sulaymaan ahdigiisa ayuu dhahay ah, zaminkii nabiyullaahi sulaymaan uu joogay calaa mulki sulaymaana calaa ahdi sulaymaana weeye nabiyullaahi sulaymaan zaminkiisa marka hadda ayaguna waxay yidhaahdeen sulaymaan wuxuu ahay saaxir ayuu ahay oo sihirkaanuu adduunyada ku qabsaday marka hadda taas ilaahay yahuud waa ku radiyaa layidhi haddana rasuulkeena calayhi salaatu salaam iyo yahuuddu waxay dhaheen markii nabigu ambiyada uu sulaymaan ku soo diray ayaa yahuudu waxay yidhaahdeen moxamed bal fiiriya ilaa unduruu ilaa muxammedin yadkuru sulaymaana fil ambiyaa'i moxamed fiishay yidhaahdeen ambiyada ayuu wuxuu ku soo dirayaa sulaymaan wamaa kaana ilaa saaxiran sulaymaanna wuxuu ahay bay yidhahdeen nin saaxir ayuu ahay mooyaane ma uusan haynin nabi ma uusan hayn rasuulna mayna yidhahdeen marka taa ilaahay isagoo ka kabili yeelaaya ayuu wuxuu yidhi wamaa kafara ma uusan kufrin buu dha ilaahay sulaymaanu sulaymaan ma uusan kufrin maxaa yeele hadda ambiyadiiay ka reebeen haddana saaxir buu ahay yidhaahdeen kolkaasuu dha ilaahay wamaa kafara ma uusan kufrin sulaymaanu sulaymaan ayuu dha ilaahay oo waxa weeye sixir ma uusan samaynin maxaa yeele sixirku kufri ayuu sharcigiisa ku ahay baa layidhi si kastaba ha ahaadee laakiin hadda sixirka sharcigeenna markii loo fiiriyo waxaa gelayaa layidhi tafsiilaa gelayaa layidhi qofka saahirkaa ah waa dawi ictiqaadiyaa la yidhi sixirku inuu xadiis oo wax saxiixa yahay laftiisana uu wax ku ta'siirinaayo warkaas wuxuu noqonayaa kufri ayuu noqonayaa gaalnimo ayayna keenaysaa laakiin waxaa la yidhi hadduu sixirka bartaa la yidhi si uu dadka uugu sixro sixirku waxau noqonayaa ama tacallumkiisu xaaraam ayuu noqonayaa ayaa la yidhi haddii waxaa weeye sixirka uu barto laakiin waxbana uusan u barin cid inuu ku sixrana ma rabo ta'siir inuu leeyahana uma ictiqaadsana karaahi buu noqonayaa ha layidhi haddii uu u bartaa yidhi marka afaraad inuu dadka suxarada sixirkooda uu ku jeriyo uu hortago tago waa jaa'is baa la yidhi marka hadda waxa weeye sidaas ayaa la yidhi waxaana soo aroortay sixirku waxa weeye ay culammadu leeyihiin rag fara badan oo maaragtay uu ka mid yahay imaamu fahr raasi uu ka mid yahay waxay leeyihin maaragtay sixirku waxau u qaybsamayaa sideed qaybood ayuu u qaybsamaa waxaana laga helayaa kutubta waaweyn sida hadda ibnu kasiirka oo kale iyo ayaa marka markaasaa laga helayaa sixirka hadda fircoon qoladiisu ay samayhaayeen nooc sixirka ka mid ayuu ahay sixirka la yidhahda shacbadada ayuu ahay baa layidhi marka hadda ibnu carabi wuxuu maaragtay shicirka u aqoonsaday uu yahay kalaam mu'allafa oo laysu geeyey oo waxa waaye ilaahay qayrkiis lagu weyneynayo u dhahay sixirku haddana waxaa loo nisbeeyaa u dhahay maqaadiir oo ficliyaa kaasuna waa kufri buu dhahay xataa sharcigeennaba allah ka dhigo marka hadda sida hadda ibnucarabi uu sheegaayo imaamu lghazaali ayaa isaguna sidaa sheegay baa layidhi marka ilaahay wuxuu yihi wamaa kafara ma uusan kufrin sulaymaanu sulaymaan walaakina shayaadiina shayaadiinta ayuu dha ilaahay kafaruu way kufriyeenow dha ilaahay shayaadiinta sixirkaas samaynaayey ayaa kufriye buu dha ilaahay yucallimuuna xaal ay barayaan shayaadiintaasoo dha ilaahay annaasa dadka assixra sixirka ay barayaan yucallimuuna xaal ay barayaan buu dha ilaahay lamiirka kafaruhooda ayaa laga xaalaynayaa assixra sixirka ay barayaan dadkow dha ilaahay iyo wamaakii unsiya lagu soo dejiyey calal malakayni labadi malagow dha ilaahay bibaabila baabil meesha la yidhahda lagula soo dejiyey haaruuta haaruud ah ahow dha ilaahay wamaaruuta maaruud ah iyo wamaakii unsiya lagu dejiyow dha ilaahay calal malakayni labadi malag laba malag ayaa lagu ilhaamiya sixirkaas bibaabila baabil wuu la soo dejiyey baabil waxa weeye beled oo sawaadul ciraaq ku yaalla waa meeshii nebiyullaahi ibraahim dabka lagula tuuray haaruuta haaruud ah oo markaa cadfubayaan laga dhigo wamaaruuta maaruud ah ama bedel laga dhigo haaruuta lagu soo dejiyey wamaaruuta maaruud lagu soo dejiyey marka waa laba malag ayaa la yidhi oo sidaas ayay ugu badan yihiin jamhuurulmufasiriin saxaabada iyo keyrkoodaba iyo taabiciinta ibnu cabbaas laakiin wuxuu yidhi laba saaxiray ahaayeen haaruud iyo maaruud oo dadka sixirka biri jiray qaar waxaa la yidhaha laba malagay ahaayeen oo la soo dejiyey si waxaa weeye dadka sixirka u baraan ayadoo ibtilo ay tahay oo waxa weeye ilaahay dadka uu jarribaayo qofka sixirkaas doontana sida sida hadda ilaahay loo sheegi doono qofka sixirka doortana waa gaaloobayaa adduunyadana waa ku intifaacayaa kii ka tagana hadda waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa ayuu helayaa oo mu'min ayuu noqonayaa marka hadda ayaga laftirkooda qisada iyo haaruud sadii waa sugan tahay la yidhaahdo aqwaal baa ku soo aroortay laakiin sida raajixa qisadaas sida kutubta ay u qoraan saxiix ma ahanay leeyihin muxaqiqiintu saasay leeyihiin laakiin kutubtu way wada qorayaan ilaahay markaa ugu yidhi subxaanahu watacaala wamaa yucallimaani labadaas malag ma beraynow dhah ilaahay wamaa yucallimaani ma beraynow dhahay labadaas malag min axadin axadow dhah ilaahay ninka waa iska sira un axad sixirka ma beraynin xataa yaquulaa intay axadkaas uga yidhaahdaan ayagoo u naseexaynaya innamaa in kaleeto maahine naxnu annagu fidnatun fidno ayaanahay ilaahay wuxuuli subxaanahu wa tacaala wamaa yucallimaani ma beraynow dhahay sixirka min axadin axad maysan beraynin oo cid ayagu sixirka toos uma barayaan xataa yaquulaa intay ugaga yidhaahdaan ayagoo qofkaa u naseexaynaya innamaa in kaleeto maahine naxnu annagu fidnatun fidnaanah balaayo ilaahay xaggiisa laga soo dira ayaa nahay oo dadka loo soo diray oo dadka lagu imtixaanaayo inay sixirka bartaan marka waxa weeye qofkii sixirka barta ay dhahayeen waa gaaloobayaa qofkii ka tagana waxaa weeye waa mu'min saasay dhahayeen ee adigu qofkii habow ama sixirka dooro ama waxa weeye iimaanka dooro cid ayna sidaas inna beri inowdha ilaahay marka waxaa weeye waa imtixaan laysu soo diray ahaayeen inamaa in kaleeta ma inayay dhahaye naxnu annagu fitnatun fitnaana ee falaa takfurna kufrinna insaan yahabow oo sixirka tacallumkiisa ha ku gaaloobin maxaa yeele sida hadda aan soo sheegnay axkaamul arbaca ayaa sharcigeenna ku dureeraysa waxa weeye laakiin faminkaas nabiyullaahi sulaymaan iyo wixii ka dambeeyey wuxuu ahay sixirka tacallumkiisu gaalnimo ayuu ahay maxaa yeele waa tou soo dhahay ilaahay wamaa kafara sulaymaanu qofku waxaa la yidhi haddou diidaa la yidhi ilaa sixirka inuu barta mooyaane way baraayeenaa layidhi laakiin isaguna gaal ayuu noqonayey markaasuu dha ilaahay fa yatacallamuuna dadku waxay ka baranayeen minhumaa labadaas malag xaggoodaw dha ilaahay maa shay ayay ka baranaayeen yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almar'i ruuxa iyo wa zawjihi zawjkiisa ay ku kala geeyaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha sixirka ta'siiraadka how sameeyo oo khayaaliga ayaa ilaahay nooga warramaya fayatacallamuuna dadku waxay ka baranayeen u dha ilaahay minhumaa labadaas malag xaggooda maa shay yufariquuna ay ku kala geeyaan bihi maaga bayna almar'i ruuxa iyo wa zawjihi zawjkiisa waxaa laga wadaa bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo naagtiisa ayaa mid walba midka kale u caroonayaa oo waxa weeye sixirkaasaa lagu sameeyo ninkiiyo naagti isjeclay ayaa lagu kala geynayaa kolkaasaa naagtina dhan u caroonaysaa ninkiina dhan u caroonayaa markaasaa meesha waxaa imaakaraysaa layidhi in la kala tago oo furqa ay timaado taasaa waxyaabaha ay ka baranaayeen taas ayaa ka mid aheeday ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wamaa hum ma ahanow dha ilaahay kuwa suxaradaahu bilaariina kuwa ku dhibaaye bihi sixirkaas min axadin had ku dhibaayo ilaa biidni illaahi ilahay idankiisa mooye maxaa yeele hadda ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuuna milicsiinayaa hadda markii la yidhi dadku waxay ka baranaayeen ruuxa iyo zawjkiisa niya naag wax lagu kala geeyey oo dhexooda lagu kala geeyey ayay ka baranaayeen in arrintu mar walba alla xaggiisa ay tahay oo xaqiiqada ilaahay wax walba uu iska leeyahay ayaana la tusinayaa waxaana ay yihiin wax la ysku jarribaayo wamaahu ma ahanowdha ilaahay kuwa suxarada bilaariina kuwa ku dhibaaya bihi sixirka min axadin axad intaa idana sira waaye axad kuwa ku dhibaaya maaha ilaa biidni biidnillahi ilah idankiisa iraadadiisa mooye oo waxa weeye sixirka ciday wax uga qaadi karaan ma jirto ilaa idan ilaahay mooyaane oo sabab unbay noqonaayeen laakiin xaqiiqatan wixii wax lura waxna anfaca alla weeye subxaana wa tacaala wayatacallamuuna dadku waxay ka baranayeen buu dha ilaahay suxarada waxay ka baranaayeen maa shay yaduruhum dhiba ayay ka baranaayeen wayatacallamuuna waxay ka baranaayeen labadaas malag oo sixirka fidinaayey maa shay ayay ka baranaayeen yaduruhum dhibow dha ilaahay oo aakhiradooda dhiba walaa yanfacuhum aan anfacayni waa sixirkii weeye maxaa yeele sixir waxa weeye aakhiradaada ayuu dhibayaa ee waxa weeye wax uu kuu taraayo ma jirto wala wallaahi ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala qad xaqeeqee calimuu yahuudi way ogaadeen laman ruuxii ishtaraahu sharaysa oo sixirka doorta weeye oo kitaabka ilaahay ka doorta maa lahu inuuna u sugnaanin fil aakhirati aakhira dhexeeda min khalaaqin nasiib oona u sugnaanin ayagoo arrintaas caalimiin ku ah ayay haddana sixirkii qaateen maxaa yeele bani aadamku sidiisaba shayga adduunyada oo markaas indhaha uu ku haayo ayuu aakhirada ka jecel yahay maxaa yeele sihirkaana adduunyay ku helaayeen walaqad xaqeeqeha calimuu waxay ogaayeen oo dha ilaahay laman ruuxii laamtaa waxa weeye laamu ibtidaa la yidhaah waxayna ku tacalluqaysaa limaa qablahaa weeye mantuna waxa weeye mawsuula weeye saasay noqonaysaa laman ruuxii ishtaraahu sharaysta macnaha doorta weeye ikhtaarahu weeye ow istabdalahu bikitaabillahi ilaa horey waxaan soo marnay kitaabkii ilaahay iska tuureen watabacuu maa tadlu shayaadiinu aayadii bilowgeeda waa tay ahayd maa lahu inauna u sugnaanin fil aakhirati aakhiro min khalaaqin nasiib oona u oo wax jannahu helay aysan jirin wala bi'sa maa shaygaa baas low dha ilaahay marka sharow ay sharaysteenoo dha ilaahay bihi maaga anfusahum naftooda ay ku sharaysteen almaqsuusu bizanni ayaa maxduufo waxa weeye markaasi shaariina ayaa laga wadaa weye ay xad xadahaa min alaakhirati weeye dheefti aakhire ay ku leheeday ayay waxaa weeye waxay ku bedel qaateen sixir weeye ha xaysu awjaba lahumu naar maxaa yeele ilaahay naaro u waajiyey markaasuu dha ilaahay walabi'sa maa shay baa baas sharow ay sharaysteen bihi maaga anfusahum naftooda ay ku sharaysteen low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaawdha ilaahay xaqiiqada arrintaasu ay leedahay waxa weeye ma baran lahayn sixirkaasow dha ilaahay marka hadda sixirka waxaa weeye culummada hadday ka warrameen culummada waxaa weeye ahlusunna oo la yidhaha ashaacira iyo maaturidiya waxay yidhaahdeen sixirku wax jira weeye wuxuuna iska leeyahay xaqiiqo ayuu iska leeyahay wax badan ayayna u deliishanayaan oo waxay u deliishanayaan xadiiskii bukhaariga oo dhigaayay oo nabigeena calayhi salatu salaam sixirkii la sexray oo suuratul birabilfalaq iyo birabinaas ay ku soo degeen labadaa suuradood ayay u deliishanayaan in markaasi waxa weeye ta'siir uu iska leeyahay iyo aqsaamta uu leeyahay ay ka warramaan qolada muctasilada ah oo bidcadaane waxay yidhahdeen sixirku wax jira maahan wax uu leeyahana ma jirto laakiin sida raajixa waxa weeye oo nusuusta lagu caddeeyey waxa weeye sixirku wax jiro weeye oo waxa weeye maaragtaya ah, sixirku wax jiro weeye oo dadka lagu fidnaynaayo weeye oo midka saaxirka waa la sixirkiisa waa lagu fidnaynayaa weeye dadkana waa wey maaragtay waa lagu imtixaanayaa oo waxa weeye waa shay adduunyada waxyaabaha ilaahay uu keenay oo la ysku imtixaano ayuu ka mid yahay marka hadda aqwaasha sidaas ayay u jirtaa laakiin culummada oo ahlu sunna sidaas ayay qabaan marka waxaa weeye ahlu sunnana waxaa la yidhaha ashaaciro iyo maaturiidi ayaa la yidhaha oo qolada waxaa weeye ashaaciro shiikeedu abulxasan waxaa weeye abimans waxaa weeye abulxasan alashcari waaye maaturidiyana abimansuur almaaturiidi waaye waa dadkii waxa weeye dariiqa toosan diinta u celiyey weeye marka hadda waxaynu ka soo baxnay aayaddaas oo loogaga warramayo sixirka iyo sidii reer banu israa'iil u qaateen hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay sida tan ilahay wuxu uhi walow goor annahum ayagu ayuu dhahay yahuud aamanuu ay rumay lahaayeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo qur'aankaba walow goor annahum ayagu aamanuu ay rumay lahaayeen oo wataqow ay cabso lahaayeen ciqaabka ilaahay ay ka baqi lahaayeen oy macsida iska day lahaayeen waxaa ka mid a ah masalanba sixirkaas hadda la sheegaayo jawaabu low ayaa maxduufo waxaa la soo qadarayaa la usiibuu soo qadaro waa la sawaabi lahay ilaahay wuxuu yidhi walow goor annahum ayagu aamanuu ay rumay lahaayeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo qur'aanka oo wattaqow ay ka dhowsalahayeen ciqaabka alle la usiibuu waa la sawaabi lahay marka ilaahay wuxuu yidhi lamasuubatun sawaabinow dha ilaahay lamasuubatan waa la mubtadaynayaa weeye laamtaan markaasi lamasuubatun ku jirtana waa lilqasam aa layidhi lawallaahi masuubatun sawaabinowdha ilaahay masuubadaasoo cindallaahi ilay agtiisa ka ahaatay ayaa khayrun khayr badanowdha ilaahay ayaa khayrun khayr badanowdha ilaahay tanna khabarkay noqonaysaa mimaa sharow bihi anfusahum marka waxaa la yidhi afcalu tafdiilka meeshaan ku jira laysa calaa baabihi baabihiyaa layidhi baabkiisa maahan baa maxaa yeele sixir iyo sawaabinta ilaahay in lays ag dhigo suurtagal maahanaa layidhi marna waa calaa baabihi baabihiyaa layidhi maxaa yeele ictiqaadka iyo ayagu sida ay ka qabaan sixirka oo yu aaminsan yihiin markii la fiiriyo ayaa markaasi afcalu tafdiilku calaa daabihu noqonayaa layidhi low kaanuu hadday ahaa lahaayeen o dha ilaa yaclamuuna kuwa ogsoon waxa weeye in ilaahay sababigiisu khayr badan yahay ma aysan dooran lahayn sixirkaasow dha ilaahay yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeno ayuu dha ilaahay laa taquuluu ha uu qowlina nabiga raacinaa raacigayna hadhiina kiina ilaalinaayey waquuluu quuluu dha ilaahay taas beddelkeeda undurnaa u dhaha undurnaa u dhaha undur ilaynaa weeye wasmacuu dha ilaahay mu'miniinow waxaa laydin amraayo simaaca qabuulin u maqla walilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujowdha ilaahay kaasuna waxaa weye waa cadaabunaara la yidhi ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay iska laheed baa layidhi sabanuzuul ayay iska laheedaa layidhi marka hadda waxaa la yidhi aayadatan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam sida uu yaa sheegay sacad ibnu mucaad radi allaahu canhu waxa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam muuminiintu waxay dhihi jireen baa layidhi raacina ayay dhihi jireen baa layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay saasa u dhihi jireen baa layidhi marka hadda raacinaa lafdigaasu waa fiican yahay oo waxa weeye markaasi waa kiina dhowraayey ayay ka wadaan baa layidhi laakiin waxaa la yidhi luqada oo maaragtay yahuudda ayaa raacinaadu waxay ku eedaa layidhi caybay ku eeday oo waxaa laga soo qaatay layidhi rucuuna oo doqonnimo ah weeye marka yahuuddoo nabiga calayhi salaatsalaam cadow ku ahay ayaa nabiga calayhi wasalaam markay u yimaadaan ayay waxay dhihi jireen raacinaa bay dhihi jireen markaasay qusqusli jireen ayagoo markaasi ka wada doqonkayni ayagoo ka wada ayay markaa nabigu u qali jireen alayhi salaatu wasalaam marka hadda sidaas ayaa la yidhi luqadooda ayay sidaas ku aheedaa la yidhi oo waxa weeye rucuuna laga soo qaado macna alxumaq waaljahli ah weeye wa qilat lcaqli ah weeye macnaheeduna waxa weeye ismac wey markaasi laa samicta haddii marka hadda sidaas la yidhaahdo waa cibraaniya la yidhi ama waa suryaaniya la yidhi haddii la qabto sida hadda maaragtay mufasiriin badan ay ku fasiraan oo jaaliinku uu kamid yahane waa carabiya la yidhi maxaa yeele waxaa la sheegay sacad ibnu mucaad radi allahu canhu inuu yahuud maqlay iyagoo nabiga u dhahaayo raacinaa dhahaayo markaasuu dhahay yaa acdaa allaahi calaykum lacnatullaahi uu dhahay cadowgii ilaah lacnad ilahay korkiina ha yeelo haddaan nin idinka ka mida ka maqla asagoo nabiga dhahayane la adribanna culuqahu waayo qoortaan ka goynaya markaasay waxay yidhaahdeen baa le yahuuddu sow idinkuwa ma dhahdiin markaasaa aayaddan soo degtay muminiinta waxaa laga reebaa le arrintaasaa layidhi ayadoo la goynaayaa layidhi lisaanka oo yahuudda tadliis inuu ku sameeyo carabiyada weeye marka hadda waa carabi iyo waa cajami eh, ayaa laysku hayaa laakiin hadda inay carabi tahay ayaa loo badan yahay laakiin macnaha haddii carabiga la duwo ayay rucuuno noqonaysaa halaydi markaasuu dha ilaahay nabiga ha u dhihina raacina ha u dhihina maxaa yeele waxaa jira eray fiican lafdi ahaan laakiin xumaan loo adeegsado waquuluu dhaha bedelkeedow dha undurnaa nafiir undur ilaynaa rasuul allow nafiiri ah, nafiiri saasuu dhaha weeye wasmacuu maqlowda ilaahay waxaa laydin amraaya mu'miniinow simaaca qabuulhu maqla welilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u sugnaadowdha ilaahay cadaabna cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasuu aliimun mulimu oo xanuujiya kaasuna waa cadaabu weeye maa yowadu ladiinowdha ilaahay kuwa ma jeclaanayaan kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaabi kitaabka ahalkiisa ka mid midahowdha ilaahay iyo mushrikiina walaalmushrikiina dha ilaahay an yunazala in lagu dejiyo calaykum korkiina min khayrin khayr lagu dejiyo min rabbikum xagga rabbigiina laydinkaga soo dejiyo hase yeeshee wallaahu allow dha ilaahay yakhtasu waa khaas yeelaayaa biraxmatii naxariisiisow dha ilaahay man yashaau ruuxa uu doonaayo wallaahu allana dulfadli fadli allihi u saaxiiba weeye alcadiim oo weyn aayaddan hadda ilaahay subxaana wa wuxuu nooga warramayaa gaalada gaar ahaan waa weeye nimanka ahlukitaabka oo yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta oo carabta ka mida inay ma rasuulka calayhi salaatuasalaam iyo mu'miniinta xaasid ay ku yihiin markaasi dad xusada ay yihiin markaasuu dha ilaahay maa yawaddu ladiina kuwa ma jeclaanayaan kafaruu kufriyey oo min ahlilkitaabi kitaabka ahalkiisa kamid mid ahow dha ilaahay iyo walaalmushrikiina u dha ilaahay an yunazala amba an yunzala in lagu dejiyo calaykum korkiinnaw dha ilaahay min khayrin khayr lagu dejiyo macnaha khayrka waxaa laga wadaa waxyigaa laga wadaa min rabbikum xagga rabbigiina laidinsoo soo dejiyo waxaana wey arrintaasi xasad ay idin xasdayaan weye xaasidnimo daraaddeeda u yeelaayaan maxaa yeele xaasidku sidiisaba horumarkaaga iyo magacaaga iyo sharaftaada ma jecla weeye waa acdaa weeye maxaa yeele rasuulka calayhi salaatusalaam iyo mu'miniinta cadow ayay ku ahaayeen taasaa marka ilaahay ka warramayaa cadowna inaad ziyaada ma jecla oo cadow waxaa la yidhahdaa man yafraxu waxaa la yidhahdaa man yaxzanu maaragtaya lifaraxika weye qof waxaa weeye wixii adigu aad ku faracda ka murgoonaya wixii adigu markaas aad ka naxdana ee waxaa weeye markaas ku farxaaya markaasuu dhahay wallaahu